بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد calaamadaha ismiga ayaynu ku jirnay ismiga calaamooyinkiisa tanwiinta ayaa ka mida baynu nidhi tanwiinta tanwiintu waa min calaamaati lismi afar qaybood hadday noqoto tanwiinu tamkiin iyo tanwiinu tankiir iyo tanwiinu lciwad iyo tanwiinu lmuqaabala afartaasiba ismi bay calaamadu yihiin waxaynu shalay ku soo darsannay tanwiinta tanwiinu daruuraha la yidhaah oo tanwiinta munaadaha gasha ah munaadaha tanwiinta ku jirtaa tanwiintaa tanwiinu daruura ayaa la yidhaahdaa waana tanwiinta shanaad waxaa jirta tanwiin lixaad oo la yidhaahdo tanwiinu lmunaasaba ama tanwiinu ziyaada waa maalaayansarifka marka la tanwiiniyo kii shay kale loo munaasabaynayo sida qaariga naafic oo kale markuu akhriyayo salaasilan wa aqlaalan salaasilan markuu tanwiininayo isagoo u munaasabaynaya kelmadda akhlaalan ah isagoo u munaasabaynaya tanwiintana waxaa la yidhaahdaa eh, tanwiinu siyaada ama tanwiinu lmunaasaba waxaa jirta tanwiin kale oo tanwiin toddobaad ah oo la yidhaahdo tanwiinu takfiir waxay ku jirtaa kelmadda haaulaa'i ah ama tanwiinulhamza baa loo yaqaanaa haaulaa'i baa la layska tanwiiniyaa ujeeddadeeduna waa takfiirulcadad weeye haaulaa'in qawmuka baad odhan kartaa haaulaa'in qawmuka tanwiintaasoo jirta ayaa jirta la yidhaha tanwiinu takfiir waana tanwiinta todobaad weeye tanwiinta sideedaad tanwiinta sideedaad marka aan doonayno tanwiinulxikaaya baa la yidhaahdaa kelmadaha wasankooga laga warbixinayo ee maalaayansarifka ah ayaa isagoo mawsuunka la waafajinaya la iska tanwiininaya waxaa la odhanayaa maalan daaribatun waa wasnu faacilatin ereyga faacilatin waa calam calamuljinsiya waana maalaayansarif sidaa darteed in la tanwiiniye xaquma ahayn waa la iska tanwiiniyey oo daaribatun waa wasnu faacilatin baa la odhanayaa wasnu faacilatin tanwiintaana tanwiinulxikaaya baa loo yaqaana waana tanwiinta sideedaad tanwiinta sagaalaad waa tanwiinu tarannum tanwiinka la yidhaha tanwiinu taranum wuxuu haleelaa ama uu raacaa qaafiyada mutlaqada ee alifka ku dhammaata gabayada ayuu xagga dambe ka raacaa ama uu ka waafaqaaba sida gabayaaga gabayga tirinaya ee leh waa ninkii jariir la odhan jiray aqililow macaadil walcitaaban waqulii in asabtu laqad asaaban aqili yaree buu yidhi allowma canaanta yaree caadilu ama caadila kaa doonto ayaad ugu dhawaaqi caadilu baad ugu dhawaaqio luqatu man yantadir iyo luqatu man laa yantadir baa jira munaadaha marka la tarkhiiminayo kolka ama luqatu man yantadir qaado ama luqatu man laa yantadir qaado aqilii jooji ama yaree allowma canaanta yaree caadilu yaa caadilu tani canaananaysaay walcitaaban canaantana yaree walcitaaban walcitaabaa buu ahaa alif buu ahaa waquulii waxaad tidhaahdaa in asabtu haddaan shayga saxda a waafaqo laqad asaaban wuu waafaqay saxdii dheh iiqir buu leeyahay waxaan ku dul suganahay inuu sax yahay inanay haddaan anigu saxda waafaqo haye aamusine itaageero saxdii baad waafaqsan tahay idhe tanwiintaasna tanwiinu tarannum baa loo yaqaanaa tanwiinta toddobaad tanwiinulquluwi baa loo yaqaan ama tanwiinulghaali baa loo yaqaanaayo alkaafiya almuqayada waa kaafiyada xaraf reeban ku gebagaboota tanwiinta raacda weeyaan sida gabayaaga kale gabayga uu ku tirinayo uu leeyahay waqaatimulacmaaqi khaawilmukhtariqan mushtabihu laclaami lamaaculkhafaqan waxaan doonayaa mukhtariqan iyo khafaqan baan doonaynaa tanwiintaa ku jirtaa waa tanwiintii la odhan jiray tanwiin lghuluwi ama tanwiin lghaali waxaana loo akhriyi karaa laba reeban in laysku xujiso qaafka hore in la reebo oo asalkiisa hore qaafkaa reebnaa sababta dee qaafku waa xaraf saxiixa oo xaraf xarfu cilloa ma aha xarafkaa haddaba saxiixa ah ee saakinka ah markay qaafiyadu ku dhammaato ayaa layska raaciyaa tawiin maxamed ibnu maalig oo kale wuxuu leeyahay isagu uu qabaa waryaan tanwiinba la odhanine nuunu dayfan oo kalun halaga dhigo buu leeyahay oo laga daayo waqaatimil acmaaqi alla badanaa jihooyinkiisu miduu madow yahay wowgan waaw ruba ayaynu ka dhigaynaa waqaatimil acmaaqi qaatimku qatamku waa madowga weeyaan madowga ayaa loo isticmaalaa alacmaaqna waa jihooyinka iyo jihooyinka ayaa alacmaaq la odhanaya wa qaatim alacmaaq alla badanaa meel jihooyinkeegu ay madow yihiin aad bay u madowdahay buu yidhi kolkaa jihadaasi waa jiha madow oo madowga dulmi baa madoobeeyey uma jeeda e ninkani gabayga markuu tirinayey wuu isku ammaanayey gabayga dhexdiisa ayuu isku ammaanayey ammaantana wuxuu ka mudanayaa ama ammaantana wuxuu ku yeelanayaa waa meel madow oo laga baqo waa saxaare lamadegaan ah oo laga baqo wuxuu yidhi khaawil mukhtariqan khaawigu waxaa loo yaqaanaa waa cidlo waa ka khaaliga ah ee cidi ayna deganayn almukhtariqanna waa dabayl soo dhaca iyo halka ay hawadu ka soo dhacayso ayaa cidlo ah buu leeyahay mushtabihu laclaam astaamihiisoo dhani way isku wada egyihiin alaclaam waa jamcu calam waa calaamadihiisii oo dhan baa iswada shabahay cid alla cid kala garanaysa xaggan inaad ka timid iyo xaggan inaad u socoto cadceedaasi dhinacay u socotaadan garanayn mararka qaar buu wayna dhacdaayo dadka saxaaraha degan haddii ay dham'aan way ku dhacdaa inay cadceedda garan waayaan inay sii dhacayso iyo inay soo baxayso waxaan anigu la kulmay oday hadda wuu nool yahay odaygaasi odaygaasi waxa ku dhacay isagoo meel saxaaraha maraya ayay dacar ku kacday dacar baa ku kacday dacartii markay ku kacday buu reerkii ka baxay isagoo basdiiya meel yaroo reerka duleelkiisa waaguna ma beryina waa habeen kulaylkii intuu xamili waayu intuu reerkii ka baxay saxaaraha deganaa ayuu meel yaroo reerka in yar u jirta ayuu jiibsaday dacartii buu ilaahay ka dejiyey oo ugu gam'ay reerkuna saakaaroortaasoo kalea la guurayaa halkii markuu ku gam'ay ayuu cadceeduni saa u soo booday ayuu toosay reerkii oon joogin oo cidiba ayna ka joogin buu ayuu arkay wuxuu ku fikiray ma gabalkaasii dhacaya oo xaggan iminka cadceeddaasi kaa jirta waa cadceed dhici mise gabalkaa soo baxaya oo eh, cadceeddii baa soo baxaysa oo hadda waa waaberi baa la joogaa dhinaca la dhinac baan u qaada ayaan garan waayey buu waan yaro fikirayo hadduu gabalku sii dhacayo dee gaari maaye waxba daali maaye halkan aan iska joogayaa buu yidhi laakiin cadceeddu ay soo baxaysa reerkii igama foge ee waan kan daba tegayaa buu waxaan is idhi ku garataa haddaba waan dhamay waan dawakay reerkii xaggan iga xigay xaggan kaluunbu ilahay iga mariyey buui waxaan u haystaaba buui reerku xaggu deganaa xaggan ee calaamadahan iyo oodan laga guurunbaan isle meeshan laga guuray umaan isleeyahay buui waa maxay halkani waxaan sameeyey buui markii dambe qori yar baan qaaday buui saxaaribaan qori yar baan meel ka qaaday buui dhulka ayaan saa ugu taagay buui waxaan eegay halka hadhka uu maraya ayaan sidaa u jeexay buui barta hadhka afkiisii baan jeexay waxaan idhi buui cadceeddaasi soo baxayso hadhkaasi wuu soo gaaban doonaa cadceeddaasi hadday sii dhacaysana hadhkaasi halkaa aad jeexday buu dhaafi doona sii dheeraan doonaa markaan in yar baan haddaba iska fadhiistay buu bal sug baan is yidhi buu yidhi markaan sugay ayuu hadhkii soo gaabtay buu yidhi oo qorigii dib ugu soo noqday markaasaan ogaaday buu yidhi inay soo baxayso reerkii raadi baan is reerkii baan ka daba tegey buu way dhacdaa hadaba waa mushtabihu laclaam astaamihiisa iyo calaamadihiisa oo dhan ayaa iswada shabahaya oo isku wada eg eg lamaacu khafaqan wey lamaac waa iftiinka khafaqanna waa jihooyinkiisanuu nooc kami qayb ka mid ahoo waa lamaac buu doonayaa inuu yidhaahdo way iftiimayaan khafaqan macno kalena waa loo isticmaalaa waa macnaha ay beydkana da ugu jirto waxa weeye asaraab baa loo isticmaalaa oo saraabka waxa weeye qofka saxaaraha jooga wuxuu ismoodsiiyaa meeshan inay biyo ku jiraan kadibna waa dhalan habaabis baa la yidhaahdaa ama dhalanteed oo kale ayaa la yidhaahdaa waxa weeye biyo ma jiraan laamaydoo kale xataa uu ku samaysmaa inay biyo jiraan baad moodaysa lamaacul lamaaculkhafaqan kolka waxa weeye dhalan habaabisteedii ayaa iftiimaysa oo halkan ay ku moodsiinaysaa har idili inay ka dilaacday waxaan uga jeednaa mukhtariqan iyo iyo iyo halkaa khafaqan u leeyahay labadaas ayaynu uga jeednaa haddaba culima tanwiinta tobanka qaybood ay ka kooban tahay hal waraaqa ayaan ku khulaaseeyey kitaabkeenna waan iska dhammaystiraynaa uune insha allah hal waraaqa ayaad soo qaadan doontiino aad iska soo akhriyaysiin haddii aynu nidhaahno aan u baahanno markaa inaan dul marno mar baynu dul mari haddii kalena idinkaa iska soo akhriyi doona tanwiintu waa min calaamaati lismi baynu nidhi tanwiintu waa min calaamaati lismi wa bidukhuuli lalifi walaam al ereyga gasha ayaa iyaduna calaamad u noqonaysa calaamadaha ismiga waxaynu soo dhiganay cashirkeennii shalay toole isnaadu ilayhiga ama inuu isnaadku waa kow khafduhuna waa laba tanwiintuna waa saddex saddexdaa astaamood ama saddexdaa calaamadood ayaa calaamadihii ismigu uu lahaa aynu soo marnay calaamadda afraad baynu hadda arkaynaayo waa al ashu ama ha ahaatee shamsiyo ama ashu ha ahaate qamariyo ama ashu ha ahaate xarfu tacriif ama ashu ha ahaatee cahdiyo ama ashu ha ahaatee jinsiyo ashu wax alle waxay dooni zaa'ida ha ahaato hadday doonto zaa'ida ha ahaato lamxul asal ha ahaato zaa'ida idraariye ah ha ahaato zaaid wax alle waxay dooni ashu ha noqoto ereyga al ah la og yahay inay ismiga calaamadu tahay waxaa la ysku qabtay ashu hadday ismi mawsuul tahay ismi mawsuul hadday ashu noqoto ma calaamad ismibaa asha ismiga mawsuul mise calaamad ismi ma aha taas unbaa laysku hayaa oo ragga qaarkoodna waxay qabaan ashu hadday ismi mawsuul gashay inay calaamad ismi tahay ragga qaarna waxay leeyihiin kadaa ficilkaba way gashaaye waa kii gabayaagu gabayga ku tirinayee lahaa ma anta bilxakami turdaa xukuumatuhu wala alasiili walaa dira'yi waaljadali aturdaa ficilkii turdaa ee majhuulka ahaa ee mudaarica ahaa ayuu al ismi mawsuula ku darsaday waa ka maxamed ibnu maalik ishaara yeele wa sifatun sariixatun silatu al wa kownuhaa bimucrabi lafcaali qal inkastoo kitaabka culimmada sharaxday ay kelmaddaa isku qabteen waxa lagu macnaynayo wa kownuhaa bimucrabi lafcaali kelmaddaa u yihi maxamed ibnu maalik asha ismiga mawsuulihi siladeeda in laga dhigo ficil waa qaliil buu yidhi qaliilkaa ma nudriyo shuduud baynu ku xambaarnaa mise shuduud ku xambaari maynee iyadoo qiyaas iskaa ah, uunbay qaliil tahay baynu odhanaynaa waa mas'ale laysku qabtay weeye asha ismiga mawsuul khilaaf baa ka jira xataa waxaa sidaan ognahay calaamad ismi noqonaya ereygan ala ah, waxyaabaha ka wakiilka ah ama ay isku beddesho waxaa la ogyahay al al in ada oo hamsaha ah hamsaha hore in ha loo bedelo ayaynu ognahay mararka qaar hamsaha ayaa ha loo bedelaa waynagii soo maraynayba aalka iyo maaun labadaba waynagii ku soo marnay haddaba ereyga ala ah, haddii adaa hore aan ha u bedelo maxay u akhrismi hal bay u akhrismi hal hal markay u akhrisanto hashaasi hadday tahay tii istifaamka la odhan jiray fa istifaamku ficilka ayay gashaa ismigana way gashaa sidaynu ognahay laakiin ismiga ficilkaa u badan ficilkaa u badan haddaba hal bay noqonaysaayo hal markay noqoto waa iska ashii uun weeyaan iska ashii uunbay noqonaysaa markaa al oo hal loogu dhawaaqay laakiin lama qiyaasan karo oo lama odhan karo eeg hadda u fiirso lama qiyaasan karo oo lama odhan karo hashaa waa la isticmaali karaa ama rajul baan hal rajul odhan kara ama odhan karaysid haddii carab wax laga maqlay uu jiro waxa carab laga maqlay oo qura uunbaad ku gaabsanaysaa waxa laga maqlay oo qura unbaad ku gaabsanaysaa kelmaddaa waxaa xoog loo maqlaa oo carabta meelo badan laga maqlaa ereyga hal ah in ha'da hamse loo bedelo ayaa fara badan oo carabta in badan laga maqlaa oo iyagu al ay ugu dhawaaqaan al laakiin waa isku cagsiyo waxaa la qaataa in ha'dana hamse loo bedelo hamsahana ha loo bedelo sidii qaaciidadii aynu lahayn hada'ta muutiyan ayuu maxamed ibnu maalig yidhi ayay labaduba ku wada jiraan lamana qiyaasan karo waxaa kaloo la ogyahay carabta qaarkood inay ereyga al ah am ugu dhawaaqaan waa ree yar nimanka la yidhaha yar ximyar am bay ugu dhawaaqaan am ayay ugu dhawaaqaan amtaasi haddaba markay al wakiil ka tahay waa calaamad ismi un am bimacnaa al oo kalunbay noqonaysaa calaamad ismi unbay noqonaysaa xadiidkan bukhaariga ku qoran riwaayooyinkiisa maaha riwaayadani bukhaariga kuma taalo riwaayooyinkiisa ayay ka mid ahayd laysa min imbirim siyaamum fim safar laysa min imbirim siyaamum fim safar laysa min albiri asiyaamu fi safar buu ahaa ma ogtahay laysa min albiri min albiriidii baad am ka dhigaysaa maxaad odhan markaa laysa minlaysa minimbirim asiyaamudiina laysa minimbirim eh, siyaamum fi safar wada am baad u akhriyaysaa hamsiina wasli wey meeshuu ka baxayaa haddaba calaamadaha ismiga ayay ku biiri kelmadan ajruumiga iyo camriidiga iyo iyo eh, kawaakibkaba waxaa lagu qabsaday wa bidukhuuli lalifi wallaam tacbiirkan waa laga wanaagsan yahay waxa ka wanaagsanaa wbidukhuuli al wabidukhuuli al ayaa ka wanaagsanaa dukhuuli al waayo waxaa la og yahay kelmaddu hadday hal xaraf tahay magaceegaa lagu dhawaaqaa oo hadda ba'da xarafka jaara bi looguma dhawaaqo bi lama yidhaha maxaad odhanaysaa laakiin albaau baad odhan kaafka iminka ka odhan maysid markaad ku dhawaaqaysid alkaaf baad ila waa xaraf ku dhahe laakiin hadday kelmaddu lababa gaadho laba xaraf hadday gaadho eeg ismiyadeeda laguma dhawaaqo alalifu wallaam lama yidhaah maxaad odhanaysaa siday siday u qormaysay baad ugu dhawaaqaysaa al baad odhanaysaa iminka miyaad garanaysaa haddaan ku idhaha alfaa walya maxaan u jeedaa alfaa walya haddaan fi baan ujeedaa ku idhaha ka warran ilan ereyga fi waa laba xaraf kolkaa maadaamo fi ay laba xaraf ahayd ma odhan karo alfaa walyaau waa inaan fiida fi uun aan idhaahdaa weeyi alalifu wallaamna inaan al un idhaahda badu inay yidhaahdeen al ayaa looga baahnaa waxay laakiin ku daareen ama loogu cudur cudurdaaray maadaama oo laysku khilaafay ereyga xarfu tacriifka ah oo qola ay yidhaahdeen waa laamka qola ay yidhaahdeen waa hamsaha qola ay yidhaahdeen waa labadaba maadaama xarfu tacriifka laysku hayo ha la kala saaree naga daaya bay yidhahdeen wa bidukhuuli alifi wallaam asha gelideedana waxay calaamad u noqonaysaa ismiga ismiga ayay calaamad iyo astaan ashu u tahay walow ashu haba ahaato ashii la odhan jiray zaa'idada sida gabayaaga hoosta uu ka qabanayo ra'aytu lwaliid bna alyaziida mubaarakan shadiidan biacbaa'i alkhilaafati kaahilu markuu leeyahay ra'aytu alwaliida ibna alyaziidi waxaan doonaynaa calamkaa asha la inoogu daray hadday alyaziidi tahay ashani dee waa xawey iska zaa'ida uun zaa'iduun buu ashan u keenay zaa'ida ayay noqonaysaa noqonaysaayoo wax alla wax ay inoo soo kordhinaysaa cashaasi ma jirto ra'aytu lwalida bna lyaziidi mubaarakan shadiidan biacbaa'i lkhilaafaati kaahilu ra'aytu waxaan arkay ama aan ogaaday alwaliid bna alyaziid ayaan arkay ama aan ogaaday mubaarakan baan ku ogaaday ama mubaarakan isagoo a ah baan arkay haddaan aragti ku macnaynana mubaarakan xaalay noqon haddaan ogaansho ku macnaynana mubaarakan mafcuulu haani bay noqon shadiidankiioo lagu cusleeyey biacbaa'i lkhilaafati khilaafada culaysyadeedii kaahinuhu waxaynu doonaynaa halkaa amtii ayaynu kaga ashii baynu kaga soo baxnay al ayaynu halkaa kaga soo baxnay al baynu kaga soo baxnay gabayaabuu gabay sharaxu hoosta ka keenaya uu leeyahay daaka xabiibii waduu yuwaasilunii yarmi waraa'i bimqawsi wamsalama waaxawey waa gabay uu doonayo inuu inagu tuso ree yar luqadoodii nimankii asha al am u bedeli jiray daaka kaa ma arkaysaa buu yidhi xabiibii waa kaan jeclaa waduu yuwaasilunii waa mid xidhiidhinaya waduu duudani waa ismi mawsuul waduu yuwaasilunii waladii kii way yuwasiluni idhiidhinayey yarmi wuu tuuraa waraa'i xaggayga dambe ayuu qawsi qaanso iyo wamsalama dhagax labadaba ka tuuraa gabayga waxaa la yidhi saxdu waxay ahayd bimqawsida inaan bimqawsi ayna ahayne ay bim sahmi ahayd bim sahmi bim waa bi sahmi bay ahayd ma ogtahay waxa la tuuraa qaansada ma aha laakiin waxaa la tuuraa waa leebka kolkaa gabaygu wuxuu ahaa baa la leeyahay yarmi waraa'ii bim sahmi bisahmi halkay ka bim bim badiyo miimka isku reeb bim sahmi wamsalama bim sahmi leeb ama fallaadh ayuu xaggayga dambe ka tuuraa wamsalama ama dhagax wamsalamadani waa wasalami bay ahayd ma og tahay was ayay ahaydoo sidaynu ognahay siinkana waa la fadxinaya laamkana in la kasriyaa fiican oo wasalami wamsalami la yidhaha wamsalami kolkaa wasalami bay ahayd wasalami haddaba ba'da ba'da lafteeda ayaa aaladii noqonaysa oo qaansadu waxa la tuurayo maahe ka wax lagu tuurayo ayay markaa noqonaysa daaka kaasi xabiibii waa kii aan jeclaa waa kii aan jeclaa ayuu yidhi waduu yuwaasiluni ka i xidhiidhinayaa yarmi wuxuu tuuraa se uu toogtaaba waraa'ii xaggayga dambe wuxuu ka tuuraa sahmi leeb ama fallaadh wamsalima iyo dhagax ayuu xagga dambe ka tuuraa wa xuruufi lkhafdi xuruufulkhafda xuruufta loo yaqaano koob iyo labaatan xarafa oo saddex meelood oo min toddoba a ah loo qaybiyo toddoba dhammaan daahirka oo dhan jir daahir iyo damiirba jirta iyo toddoba daahirka qaybo ka ku kala khaas ah ama daahir oo dhan gasha iyo toddoba la yidhaahdo luqooyin kala duduwan ama shuduud bay u soo aroortaa ama luqooyin kala duduwan weeyi koob iyo labaatankaa xaraf ee xuruuful ah basrigu xuruufuljar buu u yaqaanaa kuufiguna xuruufulkhafdu u yaqaana shaqada ay qabtaana sida aynu ognahay waxa weeye ereygan ay galaane ismiga ah ayay ama majruur ka dhigi ama fii maxalli jarin ka dhiganayaan labadaa tilmaamood mid ahaan ama majruur bay ka dhigani ama fii maxalli jarin bay ka dhiganayaan waa ereygan ay ku jiraan ayay labadaa mid ahaan ula dhaqmayaan waxaa la ogyahay macno inay macaanidoodu kala duwan tahay oo maalan qaar baa jira ficilkaba xataa ficilkaba aadan macnayn karaynin haddaadan xarafkan ku xiga aadan ogaanin iminka kelimatu ragiba ma macnayn karaysid haddaadan xarafka ka dambeeyo ogaanin waayo ragiba hadday can ka dambayso man ragiba can sunnatii falaysa minii oo kale hadday noqoto ragiba can haddii la yidhah waa nicib hadday ragibada fii ay daba dhacdana oo ragibtu fii e, kadaa aad tidhaahdo waa kalgacayl iyo jacayl bay noqonaysaa ragiba fii waa jacayl ragiba canna rakibo macnaheegii marna jacayl buu noqday marna nacayb buu noqday ereyga inoo kala saarayna waa maxay raqiba inay jacayl tahay iyo inay nacayb tahay waa ereyga daba dhacaya inuu can yahay iyo inuu fii yahay waxaynu dareemaynaa sidoo kale kelimatu dacaa hadday calaa daba dhacdo waa habaar dacaa hadday calaa daba dhacdo waa habaar dacaa calaa fulaan haddaad tidhi ama dacaa muxamadun calaa fulaan waa uu habaaray bay noqonaysaa daca haddii uu iska daba dhaco laam oo kale oo dacawtu lahu oo kale aad tidhaahdana waa alla bari waan u duceeyey bay noqonaysaa kolkaa dacaa inay tahay habaarid iyo inay tahay dacaa duco inay tahay maxaad ku kala garanaysaa astaanta ugu weyni waxa weeye xuruuftan daba dhacaysa ee xuruuful xuruufuljarka la odhanayo weeyi waxaynu sidoo kale culima dareemaynaa ama si aan ogaanaynaaba ficillo badanoo noocaasi inay jiraan hadda taaba taaba taaba hadday candaba dhacdo waa tawba aqbal ilaahay baaba faacilu noqonaya taaba allaahu canhu baad odhan ma ilahay baa tawba keenay baan ku macnaynaa markaa waa maya taaba hadday can daba dhacdo can wuu aqbalay wey buu aqbalay weeyi taabada haddii laakiin ilaa ay daba dhacdo waa keen weeyi kolkaa taaba markaad macnaynaysid ereyga ka dambeeya xarafka jaar ee ka dambeeya waa inaad u fiirsato cadale markaad hadda macnaynaysid cadala cadala haddii ay ilaa noqoto iyo cadala haddii ay can noqoto labaduba way kala duwanaanayaan waa ka baydhid iyo ku baydhid laba macnoo kala duwan bay yeelanayaan xuruuftani waxaa la isla og yahay macnahoogu wuu kala duwan yahay ficiladana iyagaa habeeyo oo kolba macnaha lagu habaynayo iyagaa inoo sheegaya waxaa laakiinaan ogaanaynaa inay macno ka dhexeeyo leeyihiin waxaa la yidhahdaa xaraf jaar kama madhnaan karo waxa loo yaqaano atadiya atacdiya waa gudbin inuu ficilkii ka horreeyey la soo gudbiyo oo loo soo jiido shayga iyaga ka dambeeya ficilkii ka horreeyey iyo ismigii ka dambeeyey ayay isku xidhe u noqonaysaa markaa wa xuruufi lkhafdi tacbiirkan ma kuufiga alatalow mise basriga xuruufi lkhafdi marka la yidhaah hada tacbiir lilkuufiyiin baynu nidhaa mise hada tacbiir lilbasriyiin baynu nidhahnaa wa xuruufi lkhafdi xuruufi lkhafdi markaynu isticmaalno waa lilkuufiyiin haddaad basri tahay maxaad isticmaali lahayd waxaad odhan lahayd wa xuruufi ljari baad odhan lahayd wa xuruufilkhafdi xuruufta xuruufulkhafdaha ah ayaa ismiga calaamad u ah iyaguna calaamad ismi ayay noqonayaan halkaa ayuu sheekhu kaga baxay ficil ismiga iyo calaamadihiisii bal culima haddaba in yar aynu hoos ugu degno oo ismigii iyo calaamadahan si saxa aynu iskugu yar qaybinno calaamadaha waxaynu soo nidhi kow maxaa u horreeyey isnaadu ilayhi baa u horreeyey waa kow isnaadu ilayhigu jamiica alasmaa galaa taa ogow ismigu waa saddex qayboodun inuu ismi daahira yahay iyo inuu ismi damiiro yahay iyo inuu ismi mubhama yahay saddexdaa unbuu ismigu noqonaya haddaba waxaad ogaataa ismiga daahirkaa isnaadu ilayhiguu galaa muxamedun qaa'imun baad odhanoo muxamedka hadda isnaad baa ku jira ismiga damiirka a ah laftiisa isnaad kugu ogolaa jelastu baan odhanayo ka hadda fadhiga samaynaya waa ta'da ismigaa la odhanayo ismiga mubhamka ana wuu galaa jaaa haadaa baad odhan ama jaaa aladii baad odhan oo haadaa iyo aladii labaduba ismi mubhama weeyaanoo isnaad uu ku jiro haddaba eeg ereyga isnaadihi asmaada oo dhan wuu gelaya asmaada oo dhan isnaadkuwuu kuu gelaya asmaada qaybta dee marfuuca ah, iyo qaybta mansuubka ah labada ayuu sida caadiga ah u galaa welibana isnaadku asmaada qaybta marfuuca ah ama mansuubka ah ama qaybta fii maxali rafcinka ah ama fii maxali nasbinka ah ayuu galaa sidaynu ognahay fi maxali nasbin ama mansuub wuxuu ka galaa oo qura mafcuulu aani lidanna iyo mafcuulu awal lidanna labadaa meelood buu mansuub ka galaa sidiisaba inta kale oo dhani marfuuc bay noqonayaan isnaadu ilayhigu markuu gelayo calaamadaa waan ogaanay shay majruura ama shay fii maxalli jarin ah lama yidhaahdo isnaad baa haddaba ku jira waad ila fahamtay mansuubaadkana mafcuulu awal lidanna iyo mafcuulu saani lidanna oo akhawaatiha waxa aan ahayn ma odhan karaysid isnaad baa ku jira mansuubaadka cafwan waxaa ismu inna ayaa ku soo biiraya ismu inna iyo ismullah ayaa ku soo biirayo iyaguna mansuubaadka ku jira ama fii maxalli nasbi noqonaya intaas wax isnaadu galo intaas ayaa ka mid a calaamadda isnaadka aynu ka baxno isnaadka ayaa ku soo xigay calaamadda isnaadka ku soo xigtay maxay ahayd siduu inoo soo sheegay waa alkhafd khafdaha markaan doonayno ereygan khafda'a ah, waxaad ogaataa damiirada wixii fii maxalli jarin la odhan jiray fii maxalli jarin khafda wuu gelayaa laakiin culimmadu waxay isku qabteen war khafduu hadduu maxalli yahay ma cibraynaayo calaamad ismi ma ka dhignaa mise waynu ka daynaa culimmada nuxaadda rag baa qaba calaamad ismi marka la sheegayo waa qofan ismiga garanaynin wuxuu ku garanayo kolkaa khafdaha maxalliga ah dee nin tegay unbaaba fahmaya ha laga daaya bay leeyihin khafdaha maxalliga amarkaa ah khafdaha maxalliga amaadi ah fahanteen markaan idhaahdo marartu bika fi ariiq marartu bika war waxaan kugu soo maray fi dariiqi jidkaan kugu soo maray ereyga bika kaafkaasi inuu ismi yahay ba'da ka horaysa waan ku garanaynaa oo ba'daasi waa xaraf jaar laakiin ma idhaahda khafdaha maxalliga ana waan ku garanaynaa ilayn kaafkan ba baa ka horaysa oo ba'du fii maxalli jarni bay ka dhigtay sidaa darteed khafda maxalliyaa ku jira khafdaha maxalliga ana waan ku garanaynaa ma nidhaahnaa waa mas'alo laysku qabtay weeyi waxaad haddaba og tahay khafduhu horta kow marfuucaadka maga kuma jiro laakiin wuu u suubanayaa marfuucaadkii wuu u suubanayaa khafduhu majruuraadkiina wuuba ku jiraaba mansuubaadkiina wuu u suubanaya waxaa laga hadlaa damiirku hadduu fii maxali rafcin yahay damiirku hadduu fi maxali rafcin yahay ma la odhan karaa khafdo ayaa gelaya maxaliya khafdo maxaliya ayaa gelaya ma la odhan karaa damiirka ana iyo naxnu iyo khafdo maxaliya ayaa astaanu noqon karu aqbalaya ma la odhan karaa hadda muxamed waxaad odhanaysaa khafdu aqbalaya oo muxamedin baan odhan karaa waad kasrin karaysaa kolkaa kaana ma u anadaasi inuu xaraf jaar dusha uu ka gelayo taa lafteedu waa baciido waxay baciid ku tahay suurada ayaa isbedelaysa oo ana marka xaraf jaar uu nasiibka dusha hore ka galo maxay isku bedeli yayar bay isku bedelaysaa bii bay noqonaysaa maadaamoo suuragedis uu meesha ku jiro lama odhan karo oo ha isku odhanin khafdaha ayay u suubataa waxbaha odhan isagoo maxalliya ayuu haddana ugu sii biiray sawirkeegiioo isbedelaya xuruufu tanwiinta u kaalay tawiintu waxay mamnuuc ka tahay u fiirsa hadda tawiintu waxay mamnuuc ka tahay damiiroo dhan ismigu waa saddex guruub saddexda guruuba ismigu uu ka kooban yahay horta kow tawiintani ma gelaysa damiir damiir la tawiiniyaa ma jiro sidoo kale ismiga mubhamka ana sida caadiga ama gelaysa isna yaa soo hadhay markaa tawiintu kolkaa ismi bay calaamad u tahay markaynu leenahay ama ha ku jirto ama ha aqbali karayso sida caadiga ah ayay kolkaa ay calaamad u noqonaysaa waa ismiga daahirkaa ah, welibana qayb ka mida ismiga daahirkaa ah, qayb ka mida ayay tawiintu si caadiya u gashaa waad aragtaa inayna tawiintu damiirna gelaynin ismi mubhamana ayna gelaynin calaamadda inoogu soo xigtaa tawiinta waa al ereyga al ah sidaynu ognahay ismiga daahirkaa way gashaa ama way geli karaysaaba ismiga mubhamkaana qayb ka waa ismiga mawsuul qaybta loo yaqaano ashu way ku jirtaa ismiga mawsuul oo mukhtas ah laakiin ismu ishaaraha oo ismiga mubhamkaa ka tirsan iyo ismiga mawsuul qaybta mushtaraga ah labadaa ashu waa ka mamnuuc oo alma gasho odhan maysid hadda haadaa albay bay ii qaadanaysaa odhan maysid al haadaa baan odhan karayaa waa mamnuuc eeg ashu ismi bay calaamad u tahay baynu nidhi ismiga ay calaamada u tahay si caadiya aynu u fahanno waa ismigii daahirka ahaa ayay calaamad u tahay si rasmiya ismiga mawsuul ee mukhtaska ana way ku jirtaa maadaamaynu nidhi ashan calaamada ismiga ama ha ahaato ta asliyada ah ama ha ahaato zaa'idada ah, ismiga mawsuultiisuna waa zaaido waxaynu soo qaadanay culima halkaa ah, ashu inayna damiirka gelaynin ana hadda al yaa ku dari kara suurtagal may tahay ana iyo al in laysku daro oo alana laydhah eeg ana waa ismi isminimada waxaad u deliishanaysaa tanwiinna ma qaadan karo mana wato mana qaadan karo alna mag wato mana qaadan karo waxaad odhanaysaa un isnaad baan ku garanaya isnaadkii waa anfacu lcalaamaat buu ibnu hishaamku ku tilmaamay ilan isagunbaa lagu garanayaaye calaamada inoogu soo xigtaa waa xuruufulkhafdi xuruufulkhafduhu dhammaan ismiga wuu galaa ismiga wuu usuubadaayo ismi daahir wuu usuuban yahay ismiga mubhamkaana wuu usuubadaa ismiga damiirkaana wuu usuubadaa oo ismiga damiirka ah dee fii maxali jarin labiyo tobankii qaybood ee la odhan jiray si toose ayuu u gelaya xuruufulkhafda kolkaa ah, intaaba waa gelaya ficilkii iyo calaamadihiisii iyo waxa laysku hayo inuu ficil yahay iyo inuuna ficil ahayn ayaynu halkan ku arki doonnaa insha allahu tacaala wlficlu ficilkii yucrafu waxaa lagu garanayaa biqad kelmada qad ah baa lagu garanayaa calaamada ficilka ka soocaysa labadiisii walaalo ama labadiisii qasiim calaamada ka soocaysa ficilku sida aan dareemayno waa qad haddaba qad iyada lafteedaa marna ismi noqota ereygan qad ihi marna ismi buu noqdaa marna xaraf buu noqdaa qad iyadoo ismigiina way jirtaa iyadoo xarafiina way jirtaa qada ficilka calaamada u ihi waa qada ayaa ah, waa qada xarafka ah weeyi qad xaraf ah ayaa ismiga ficilka calaamadu ah ficilku saddex qaybood buu ahaa waa maadi iyo mudaaric iyo amar amarka waa ka mamnuuc qadu hadda ijlis suurtagal maaha inaynu qad ku darno oo maxay ma odhan karno qad ijlis ma odhan karaysid qad ijlis waa mamnuuc qad ijlis inaad tidhaahdaa waa arin aan loo baahnayn oo mamnuuca weeyi qad waxay gelaysaa maadiga hadda qaama markaad tidhaahdo inay ficil tahay maxaa daliilu ah qad bay aqbali karaysabaad odhan oo maxaad odhan qad qaama ama qad qaamat isalaa ficilku maadi wuu noqon karaa mudaaricna wuu noqon karaayo qad yaclamu allaahu almucawiqiin iyo qad aflaxa almu'minuun qad kolkaa maadigana way gashaa mudaaricana way gashaa amarkana waa ka mamnuuc hadaba haddaan ku idhaha dahaba hadda ma ficil baa ficilnimada waxaad u deliishan qad bay aqbalaysaa oo qad dahaba baan odhanaya laakiin ha u fahmina ardaye inaan ku leeyahay waxa ficilkiihi qaduunbuu sitaa ma aha hadduu xataa uuna sidanin anaa soo gelin karaya baad odhanaysaa wuu aqbali karaya oo carab baa ku hadashay isagoo wata baad odhanaysaa qadu waxa weeye xuruufta qaybta mukhtasun bilafcaal la yidhaahdo afcaasha ayay ku khaas tahay ee sidaynu ognahay asmaadana ma gasho ama macaanideedu taqriib ha noqoto ama macaanideedu taksiir ha noqoto ama macaanideedu taqliil ha noqoto macaani baynu ku soo barannay ay qadu ku tusinayso ficil ayay gaar u tahay qad laakiin ficilkaasi wuxuu noqon karaa mudaaric waxa kaluu noqon karaana maadi amarka unbay mamnuuc ka tahay wasiini siinkuna waa lagu garanayaa oo calaamad ficil weeyi siinku siinku waa calaamad ficil ficilka uu siinku calaamada u yahay ma aha amar mana aha maadi ficilkaasi waa inuu mudaaricun yahay waa ficil mudaarica ayuu siinku ku khaas yahay taa waa inaad ogaataa mudaarica oo qura wey siinku haddaba mudaarica bartanka kama galo aakhirkana kama galo awalka ayuu ka galaa xagga u horraysa ayuu ka gelayaa maxaa la odhanayaa yadhabu hadda inay mudaaric tahay markaad cadaynayso ya ay ku bilaabatay waxba ha yadhabu ya ay ku bilaabatay waxba ha sheegin maxaad odhanaya yadhabu inay mudaaric tahay markaad sheegayso siin baa xagga hore ka mari kara oo maxaan odhan karaa sayadhabu baan odhan karaa mustaqbal buuna ka dhigayaayo wuu tegi doonaa bay noqonaysaa yaquulu maxaan odhanayaa yaquulu siin baa xagga hore ka mari karaya oo maxaan odhanayaa sayaquulu baan odhanayaa wuu odhan doonaa bay noqonaysaa markaa mustaqbal bay u beddelaysaa waa sayadhabu ama sayaquulu ayaynu odhanayna siinkaa ayaa calaamadaha lagu garanayo ficilka mudaaric ka mida haddaba culima siinku waa siin kelmadda usuusheeda aan kamid mid ahayn waa siinka laga maarmi karayo waxaan kaaga ilaalinayaa inaad salmaana tidhaahdo waa mudaaric salmaan waa mudaaricoo siin buu ka bilowday haddaad tidhaahdo dee waa khalad salmaan waa ismi siinkana kelmadan ka maarmaynoo kelmadda asalkeegiiba weeyaan ama salmaan ama sulaymaan ama saamiya ha odrhanin mudaaric weeyaan oo siinkan ku gartay ila lagama maarmaye sidoo kale sa'ala ha odhanin waa mudaaric sa'ala haddaad tidhahda sa'ala waa mudaaric balka waran haye siinka ka baa lagu odhanaya kelmaddu inay ka maarantay aan aragne se ala bal siinka ka jar ala ayaa soo hadhay dee macno male suurtagal maaho mudaaric maaha sa'ala sa'ala siinkani kelmadda ayuu ka tirsan yahay markaa waxaa loo baahan yahay siinka mudaarica calaamada u ihi waa siinka haddii la jaro kelmaddu ayna waxba u waayaynin sida sayaquulu oo kale siinka haddaad jarto yaquulu qura ayaa kuu soo hadhaysa wa sawfa weeyi kelmadda saddexaad sawfa kelmadda sawfiihi waa calaamada saddexaad ee ficilka lagu garanayo mustaqbalna way ka dhigtaa gaar ahaan ficilka ay gelaysaana waa mudaaricuun sawfa mudaaric bay gelaysaa maxaa la odhanayaa yaquulu markaad doonaysa mudaaricnimadeeda inaad caddaysid sawfa ayay aqbalaysaa oo maxaad odhan sawfa yaquulu baad odhan sawfa yaquulu gadaal ayuu ka odhan doonaa ama dib buu ka odhan doonaa haddaba sawfadaasi waa wax soo socda uun siinka marka loo eego waa suurtagal inay ka fog tahay oo ka mustaqbal fog tahay waayo ilayn qaacidaa ahayd kasratu lxuruuf tadullu maxaa lo odhan jiray cala albucdi fi lmacnaana waa la yidhaahdaa calaa kasrati lmacnaana waa la yidhaahdaa kolkaa mubaalaqana waa la yidhaahdaa oo mubaalaqay kutusaysaa haddii iminka siin iyo sawfa aynu aragno siinku waa hal xaraf oo qura sawfana waa saddex xaraf oo qura kolka xuruuftan badani inay ka macno adag tahay ayay kutusaysaa halkii siinka ahaa oo siinkii way ka macno adag tahay bal aayaddan u fiirso qur'aanka ah lahaa maa kasabat wa alayha maktasabat eeg lahaa maa kasabat wa alayha maktasabat kasabad waa imise xaraf waa afar xaraf kasabad waa afar xaraf iktasabadna waa imise xaraf iktasabad waa imise xaraf ya laha maa kasabad wa calayha maktasabad iktasabad waa shan xaraf kolka eeg ilaahay wuxuu ka dhigay kasabada hore waa wixii adiga aakhare ajriga iyo abaalka lagaaga qorayey oo linlahaabaa ka horrayso laamku nafci buu ku tusaa laha maa kasabad eeg iktasabad kan dambe ee shanta xaraf ka koobanina waa wixii lagu ciqaabay ilaahay naxariistiisa saasa ilaahay naxariistiisa wax yar oo dee xoog adan u qabanin oo awood badan ilan labadan ficil baa kala duwan kasabad iyo igtasabad way kala duwan yihiin kasabad waa kaad ajriga ka helaysayoo xuruuftiisiibaa yar igtasabadna waa kii dembiga lagaaga qorayayoo xuruuftiisiibaa badan waxaad dareemi karaysaa haddaad shay wanaaga ku hamido waxaa dhici karta ilahay inuu ajri kaaga qoro haddaad shay xumaa ku hamido oodan ku dhaqaaqin casiimana ayna kaa gaadhin ilahay muxuu kuu qorayaa ajri baa laguu qoraya waxaad ku hamidayna waa maxay eeg waxaad og tahay xumaad ku hamiday ajri baa haddana lagu qorayaa maadan samaynin heer caziime ana dee kaama gaadhin ilan hadduu caziime gaadho alqaatilu walmaqtuulu humaa fi naar qaacidadaasay soo gelaysaaye qaatilku dee waxbuu dilay maqtuulka maxaa loo cadaabay markaa waa waxaanuu niyeysnaaye caziimada ka gaadhay ila ninkaa dil buu go'aansadaye ka noqotay saw wa inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibihi waxaynu dareemaynaa culima markaa haddaba bal fiirso sawfada iyo siinku way kala macno adag yihiin oo sawfa ayaa macno adag waa mustaqbalka culimmada qaar baabay isku dayay inay tilmaamaan ay yidhaahdiin sawfadu koob iyo toban sano kadib wixii dhici kara un weeyaan sawfa koob iyo toban sano kadib un wixii dhici kara ay ragga qaarkood isku dayeen inay ku sheegaan laakiin waxaynu leenahay waxba koob iyo toban sano lagu xadidi maayo adu waa mustaqbaluun ama koob iyo toban sanaha ka soo horrayso ama koob iyo toban sano ha ka dambayso ama aakharaba ha noqoto waa wax mustaqbala un iyagu istinaas aayad bay ka qaadanayaanoo aayad qur'aanaanu aragnay bay yidhaahdeen oo ilaahay intuu sawfo isticmaalay markii arrinkaasi uu yimid ay ka dambaysay maxay koob iyo toban sana ay ka soo wareegtay aayadaasaanu ka qaadanaynaa bay yidhahdeen laakiin aayadda dee eeg macnaheegii sawfadu ay lahayd mid ka mida unbay ku timide lama odhan karo waa saasuun lama odhan karayo yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi fasawfa yati laahudaa fasawfa yati laahu aayaddaa qur'aanka ilaahay sawfa buu isticmaalay waxaa la yidhi haddaad mu'miniinta ay ka diintiisa ka baxa ee gaalooba ilaahay wuxuu keensan doonaa uu la iman doonaa qoom isaga jecel isaguna uu jecel yahay oo mu'miniinta u naxariis badan gaaladana ku ad adag aayaddaa qur'aanka ah waxaa jirtay nebi maxamed geeridiisii kadib xilligii abibakar ayay qabaa'il badan oo carbee diinta ka baxeen markaasuu musaylamatulkadaabna nebinimo sheegtay markaasuu ilaahay rag xul ah u soo saaray rag xul ah oo edbiyo oo diinta dib ugu soo celiya ayuu u soo saaray kolka aayadda qur'aanka ah rag badan baa ku macneeyey halka ay ka hadlaysaa halkaa inay tahay kolka maalintay soo degtay iyo maalintii nimankaa diinta ka baxay la edbiyey koob iyo toban sana udhexaysay bay yidhahdeen halkaasaan ka qaadanay sawfadu koob iyo inay tahay waxaynu leenahay lagama qaadan karayo aayada sawfadu inay koob iyo toban sana tahay qaadan karayo sawfa waa calaamad saddexaad oo ficilku leeyahay laakiin siin iyo sawfa mudaarica ayay u gaar yihiin wa taa'i tacniif asaakina ta'da taa'u ta'niifka la yidhaah ee reeban waa asaakina asaalatan baa loo jeedaaye ta'daa taa'u ta'niifki ihi iyaduna ficil bay calaamadu tahay oo ficilun baa lagu gartaa waa ka mamnuuc ismiga iyo xarafkaba ficil uunbay gelaysaa welibana ficilkaasi amarna ma noqon karo mudaaricna ma noqon karo maadi uunbuu ahaanayaa haddaba taada taa'u ta'niifki ihi xagga dambe kama xagga dhexda kama gasho xagga horena kama gasho xagga ugu dambaysa ayay ka gelaysaa sheekhu si fiican buu sameeyeyoo ficilka markuu ka hadlaya calaamadihiisa waxa xagga hore ka gala ayuu horraysiiyey qad xagga horey ficilka ka gashaa siinna xagga hore ayay ficilka ka gashaa sawfana xagga hore ayay ficilka ka gashaa haddana wixii xagga dambe ka gelayey ayuu doonay inuu sheego taa u taaniif asaakina ficilka xagga dambe ayay ka gelaysaa ficilka ay gelaysaana waa maadi uun jaaa markaan idhaha jaaa maxaan odhanayaa waa ficil maadi daliilka marka lay weydiiyo inuu maadi yahay maxaan odhanayaa taadii unu igu dar taau taniis asaakina maxaan idhaahdaa jaaat baan odhanayaa ta'daasi asal ahaan way reebantao waa jaaat laakiin waxa la arkay in la kasriyo haddii iltiqaa'u saakinayn meesha uu yimaad eray alwataa hadduu ka dambeeyo waa la kasrinayaa sida mu'adinku uu u leeyahay qad qaamati salaah qad qaamati ta'daa waa la kasriyey iltiqaa'u saakinaynka dartii baana loo kasriyey waxaaba la wariyaayoy ragga qaarkood sheegaan ta'da lafteeda in la godi karo meelaha qaar oo ta'dan taa u ta'niiska ah in la godi karo oo godaa lagula iman karo ayayba sheegaanay isku dayeen ragga qaarkood waxaynu ognahay ta'daa way reeban tahay waa asaalatan waana la kasriyaa iltiqaa'u saakinaynka dartii magaceegana taa'u ta'niis baa la yidhaahdaa taa'u ta'niis idaafadanina waa dalaaladeedaa la eegayaa macnaheegii baa la eegayaa ta'dan waxaa taa'u ta'niis loogu bixiyey taa'u ta'niisku faacilkan ficilkan ka faacilka u ah, ama ka naa'ibu faacilka u ah, ama ka ismiga u ah ayaa dhadigabay sheegaysaa shaygan musnadu ilayhiga ah ee meeshan soo socda ayaa dhadigabay ta'dani ina leedahay dhadignimada ay sheegaysaa waa halkaa qaalat faatimatu faatima waxay tidhi maad odhan ninkana dee ta'duunbaad ka dayni oo maxaad odhan qaala muxammadun haddaba halkaa su'aal baa la isweydiiyaayoo waxaa la yidhaahdaa qaalat faatima tacdaniyay dhadignimada sheegaysaa dhadignimadiisa maqaalo oo ficilka abaa ah dhadig noqonaya mise faatima ayaa dhadig noqonaya yaa dhadig noqonaya qaalat faatima markaynu leenahay faatimada ayaa dhadig noqonaya soo maaha dee tacdani waxay ahayd in faatimada lagu daro ilanka dhadigka dhadigii faatimo weeyaane taau ta'niidka maxaa ficilka lagala doonay ficilka maxaa lagala doonay maxaa loogu dari waayey magaca faatimo ah waxa weeye ficilka iyo faacilku maxaa la yidhaahdaa waa kalkalimati alwaaxida ama kaljuzi alwaaxid oo kale isku yihiin kalkalimati alwaaxida maadaamay kalkalimati alwaaxida yihiin faacilku wuxuu lahaa ficilkaa u qaada hadda iminka qaalat faatima yaa dhadiga faatima saw maaha tacdii faatimo lagu dari lahaa ayaa ficilka la yskaga darsaday ilan waa kalkalimati alwaaxida wuxuu ficilku leeyahayna wuxuu ficilku leeyahayna faacilku mararka qaar raacaa oo maxaa ka mida wax ficilku leeyaho faacilka raacaya haddaan idhaa yakuluuna oo afcaalulkhamse aan ka dhigo yakuluuna ficilku halkuu ku jooga bal ii sheega xarafka ficilku ku joogo yakuluuna ficilku xarafkuu ku joogaa laamka ayuu ku joogaa wowguna waa maxay waa faacil awe haddaba ficilka calaamatu rafcihiisii ficilka calaamatu rafcihiisii mee yakuluuna markaan idhaa afcaalulkhamsaasow subuutu nuun laguma rafcin jirin nuunkii ma faacilkiibuu ku xigaa mise ficilkuu ku xigaa markaa waawljamaacadoo faacila buu kasii dambeeya kolka waxaad ogtahay wixii ficilku lahaa mararka qaar faacilka ayaa u qaadayuu kusii xigaya wuxuu faacilku lahaana ficilka ayaa u qaadaya faacilka iyo ficilka waxa loo qiimeeya inay kalkelimatilwaaxida yihiin mushkilad male markaa walficlu ficilkii yucrafu waxa lagu garanayaa biqad kelmadda qad'a baa lagu garan wasiini siin baa lagu garan wasawfe ayaa lagu garan wataa'i ta'niisi ta'da dhadiga kutusaysa ayaa lagu garan asaakinati ee reeban wa huwa isagu alaaatu anwaacin waa saddex nooc wa huwa isagu alaaatu anwaacin waa saddex nooc ficilku saddex buu u qaybsamaa qaybtan waxa qaatay nimanka loo yaqaano basriyiinta ayaa qaba ficilku inuu saddex u qaybsamo kuufiyiintu maxay qabeen ficilku waa imise qaybood laba qayboodunbay qabeen inuu maadi yahay iyo inuu mudaaric yahay amarkana waxayba ka dhigeen qayb mudaarica ka tirsan maadin waa maadi ka koobaad maadin waa maadi wa maadiga waxa calaamad u ah bitaa'i ta'niisi ta'da taa'u ta'niiska ah asaakinati ee reeban taa'u ta'niiska saakinada ah ayaa ficilka maadi astaan u ah sida qaamad way kacday wuu kacay ma odhanaysid hadda qaamad way kacday qacadad way fadhiisatay halkaasi waa ficilka maadi ee laysku waafaqsan yahay ficil maadi oo laysku haystaa miyuu jiraa waa nacam wuu jiraa ficil maadi oo laysku haysto afar erey ayaa inay ficil maadi yihiin iyo in kale laysku haystaa afartaa erey waxaa ka mida kelmadda nicmoah iyo kelmadda bi'saah iyo kelmadda laysaah iyo kelmadda casaa afartaasiba waa ficil maadi oo laysku haysto inay ficil maadi yihiin iyo inayna ahayn haddaba nicmo iyo bi'se haddaynu u nimaadno nicma wanaagsana baa la yidhahda horta sebankii baa ka maqan maadaamay jaami tahay sebankii maadiga ahaabaa ka maqan oo laga qaawiyey nicma wanaagsana uunbaad odhan wuu wanaagsanaaday odhan maysid bi'sana wuu xumaaday odhan mayside bi'sa xumaa uunbaad odhan nicma wanaagsanaa iyo bi'sa xumaa labada eray saasaynu kala odhanayna inay maadi yihiin waxa lagu gartay ma maadibaa mise waa ismi ismibaa laysku haya ma ficil maadibaa mise waa ismi ismibaa laysku hayaa culimmada qaar baa qaba inay ismi yihiin culimmada qaarna waxay qabaan ismi maahe waa ficil maadi qolada tidhi waa ismi waxay deliishanayaan xarfuljar baannu ku aragnay labadaba ayay yidhaahdeen nicmo oo xarfuljar wadata ayaa carabtii hadalkooga la deliishan jiray laga soo wariyey ama laga maqlay oo waxaa la arkay carabtu iyagoo leh ninbaa beri xaaskiisii oo uur le ka tegey markaas safarka intuu ku maqnaa ayay xaaskiisii inan sii umushay markaasaa u bishaareeye laysyidhiyo nin baa yidhi waxa kuu dhashay buu yidhi ilmo inan baa kuu dhalatay markaasuu kii inantu ay u dhalatay ayaa ka xumaaday inanta isagoo neceb inan doonaya ayuu yidhi wallahi maa hiya binicma alwalad buu yidhi ilaahay baan ku dhaartay inan wanaagsan ilmo inantu maaha buu yidhi inantu ilmo wanaagsan ma aha wallaahi maa hiya binicma alwalad maa hiya binicma alwalad ilaahay baan ku dhaartayo inantu ilmo wanaagsan maaha waa maxay talow muxuu u sheegtay waan cillaynayayo dhegaysta buu yidhi sababta aan u diidanaan idiin sheegayaa buu yidhi nasruhaa bukaa'un wa biruhaa sariqa wuxuu yidhi haddii ay aabbaheed ama walaalkeed la dilayo dee feedhka soo duuban mayso ka barbar dagaalami mayse way qayliyaysaa buu yidhi qofkaa qayliyaya haygu soo sheegin buu yidhi nasruhaa bukaa hiilinteedu waa oohin buu yidhi wa biruhaa sariqa hadday doonto inay ehelkooga iyo dadkooga wax tartana in yaray ninkeega ka soo jeebsiibtay ayay u dhiibaysaa buu inay soo xadday kol hadday inantu labadaa sifo leedahay buu yidhi niyow iga daaya inan ma jecliye jaahiliga ayaa sidaa ku qiimaynayey imise ayay hablihii inamadii uga khayr bateen sow lama oga dee diinteennuna way inoo sheegtay ilmaha midku anfici doonaba allah og inan iyo iyo inan midku anfici doona allah og sidaad og tahay kaasi hadaba ninkaa carabkii muxuu sameeyey wallaahi maa hiya binicma alwalad nicmadii muxuu ku daray maa hiya binicma alwalad markuu yidhi binicma ba buu ku daray ba'dani waa xaraf jaar waxaynu cashirkeenna soo dhigannay xuruufuljarku inay min calaamaati alasmaa yihiin waayahay nicmadii annaga ismi bay noo noqotoo ba ku aragnay bay yidhaahdeen bi'sadu inay ficil tahayna waxaanu ku garannay bay yidhaahdeen ninbaa safar aaday qofuu jeclaa ayuu u safray gaadiidka uu saaran yahayna dameer buu noqday dameer dameer buu safarkii ku aaday dee dameerkii sida faraska oo kale uma dheeraynayo ama sida gaadhiga iyo dee qalabkan hadda aynu isticmaalno oo kale uma dheeraynayo dameerkii markaasuu ninkii marna dameerka iyo socodkiisan gaaban buu eegay marna halkuu ku socdo iyo wanaaggeegii ayuu eegay markaasuu isla hadlo wuxuu yidhi nicma sayru calaa bi'sa alcayr nicma sayru alla socodku wanaagsanaa buu yidhi calaa bi'sa alcayr faras dameer xun dushiisa aan saaranahay ama dameer ku dul socdo calaa bi'sa alcayn ereygii bi'se ahaa maxaa xagga hore ka maray sida ninkaasi uu ku hadlayo nicma sayru calaa bi'sa alcayr markuu yidhi eeg calaa xaraf jaar ah ayaa bi'sadii xagga hore ka maray kolka calaaduna xuruufuljarkay ka mid ahayd erayga ay gashaana ismi buu noqon jiray nicmadiina ba baa gashay bi'sadiina calaa baa gashay labaduba waa jar tilmaamaya waxaan inuu ismi yahay bay yidhahdeen hadaba culimada ka soo hor jeedda een taageerayno leenahay maadi baynu qabnaa maxamed ibnu maalig baa si toosa ah u taageeray oo yidhi si toosa ah ayuu caddeeyo nicma wabisa markuu ka hadlay muxuu lahaa ficlaani muxuu lahaa ficlaani jaamidaani miyuu odhan jiray wuxuu toos u caddeeyey nicma wabisa inay laba ficil yihiin buu toos u caddeeyey waxaynu haddaba doonaynaa nicmo iyo bisa waa ficillo marka aad doonayso qof aad meel isku haysatiin marka u horraysa daliilkaaga lama soo qadimo waxaa horta wakhti lagu qaataa oo laga doodaa qofkan kaa soo horjeedaa daliilkuu keenay saxnimadiisa inta aynaan isminimada dliilficilnimada intaynaan daliil u keenin qoladii isminimada daliilka u keentay ba daliilkooga aynu ka niqaashno marka daliilkooga aan burburinno ee bilaa daliil ay noqdaan ayaan inagu daliil keenaynaa markaasay daliilkeenna ay qaadanayaan oo iyaguba keen hadday burburiyaan ka warrama oo u burburini ilan qawaacid la yaqaan iyo xeer la yaqaanba wax lagu burburiyaa layskama burburin karo uun xoogxoog meeshu ma aha waan hadli karaayo af igu yaalla meeshu ma aha waxa weeye nidaam la raacayo ayaa jira oo aynu odhanayno dariiqaasaa loo deliishanayaa nicmo iyo bi'sa dariiqa ayaa loo deliishanayaa baynu odhanaynaa nicmo iyo bi'sa nicmo iyo biisa dariiq loo deliishan karaa waa inuu jiro markaa nicmo iyo biisa dariiq loo deliishan karaa waa inuu jiro ficilmaadinimadooda horta kow xarafkii jaaree galay waxa la sheegay kuwo laysku wada waafaqsan yahay ficilnimadooda oo naama ay ka mid tahay naama maxaa ka mida naama ayaa ka mida naama naamo oo laysku waafaqsan yahay inay ficil maadi tahay ayaa la arkay inay ba' lagu daray wallaahi muxuu odhan jiray gabayaagu binaama saaxibuhu binaama binaama saaxibuhu eeg naamadii ayuu ba' ku daray waxaa la ogaaday haddaba halkan ba'dan xarafka jaar ah iyo ficilka naamo ah ay ku jirto inuu u kala dhexeeyo mawsuuf shay baa u kala dhexeeyo xadfan wuxuu noqonayaa maahiya bilaylin maquulin fiihi naama saaxibuhu kolkaa eeg mawsuuf iyo sifaa wada xadfan ba'dan xarafka jaarihi ereyga ay ku jirtaana sifada ayay macmuulu macmuulusii waa macmuulu sifo kolkaa maa hiya bileyli maad bilaylin naama saaxibuhu bilaylin maquulin fiihi naama saaxibuhu kolkaa ba'da binaame ku jirtaa leyl bay ku jirtaa mawsuufa leylkaa waxaa lagu sifeeyey maqulin naama saaxibuhudan ba'du ay gashayna macmuulu sifahaas weeyaan haddaba markuu leeyahay maa hiya binicma alwalad waxa meeshaa ka maqan ba'du waxay ku jirtaa sida tooskaa ah, nicmada ma aha maa hiya binicma alwalad buu yidhi sawmaa maa hiya binicma alwalad ma hiya biwaladin maquulin fiihi nicma alwaladu maa hiya biwaladin maquulin fiihi nicma alwaladu ereyga nicmi'ihi sidaynu ognahay waxa ku camal falaya maquulka oo waa macmuulu sifo sifada maquulka ana mawsuufkeegii oo walad ah ayaa ka xarafkan jaar uu ku jiro ah oo xadfan kolka ba'dii xarafka jaar ahayd iyo sidaynu ogna ereygan ay ku jirto ayuu ereyga sida saxdaa ba'du ay ku jirtaa uu ka xadfan yahay dhexdooda markuu lahaa nicma sayr calaa bi'sa alcayrna nicma sayru calaa cayrin maquulin fiihi bisa alcayru calaa cayrin maquulin fiihi bi'sa alcayru waad aragtaa xarafkii jaar inuuna ficilka ku jirine inuu ku jiro eray meesha ka xadfan maxay haddaba deliisheen qolada yidhi nicmo iyo bisa waa ficil maadi taau ta'niisku ficil maadi unbay gashaa waxaanan ognahay xadiidkii nabigu uu ku yidhi sala allahu alayhi wasalam fa bihaa wa nimat ninkii jumcada weysaysanayey ee maydhiga iska dhaafay fa bihaa wa nicmat wa nicmat nicmat maxaa ku jiray markaa taadaa taau ta'niis baa ku jirtay nicmadii gabayaaga odhanaya nicmat jazaau lmuttaqiina aljanna daaru lamaani wlmunaa wlminna nicmat wanaagsana jazaau lmuttaqiin dadka ilaahay ka baqa abaalkoogu aljannatu jannada ayaanu ammaanaynaaye aljanna daarulamaanii ididiilada oo dhan daarteeda walmunaa iyo waxa la ididiisho iyo walminna waxa galladda oo dhan daarteedii waxaynu doonaynaa nicmat jazaau lmuttaqiin buu yidhi nicmat nicmat nicmat markuu haddaba leeyahay taa u buu inoogu daray bi'sana waxaa la odhan jiray bi'sat almar'atu xamaalatu alxatab bi'sat almar'atu xamaalatu alxatab bi'sad xumaa almar'atu gabadh waxaa la yidhahdaa xumaa oo ashaasi waa iska jinsiyo gabadh oo dhan iska maag maxaad u maagaysaa gabadh oo dhan xamaalatulxadab baad u jeeddaa xamaalatulxadab inaad laba jeer cayduun baad doonaysaa taxaabada aad u gurta ee aad u xambaarta xaabada ta xooga sida xooggaa u xambaarta oo talo xaabada xaggay geyn jirtay ilaahay baa qur'aanka ku sheegay oo aayad qur'aana ayuu ilaahayba ku maagay xamaalatu lxatab fii jiidihaa xablun min masad waxaynu ognahay nebi maxamed dariiqiisa ayay qodaxda ku daadinaysay si ay u dhibto ama qodaxdaasi ay u muddo ciilka iyo cadhada ay diinta u qabtay ayaa waxay wax kalay samaysay markay garan weyday ayay meelaha meeluhu nebigu maro ayay qodaxda iyo waxyaabaha dhib kale ayay dhigi jirtay si rasuulka ay u mudaan aayaddaasi suuraddaasi markay soo degtay waa suuratulmasad tabbat yadaa abilaahab waa suurad idil oo qoyskeeg iyadiyo ka hadlaysaa iyadiyo bay suuradaasi ka hadlaysaa cid kaleba kama hadlayso markay soo degtay ayay ay maqashay suurad baa idinku soo degtay wax idinka sheegtay ayay faraq dhagaxa soo qaadatay faraq dhagaxa iyadoo faraq dhagaxa sidata ayay rasuulka iyo abi abibakar oo kacbada hadhkeega fadhiya ayay goor galeba u yimaadeen ay u timid hadda geeduma dhexeeyo saasay isku dul taagtay rasuulka iyo abibakar markaasay tidhi yaa abaabakrin ayna saaxibuk abiibakarow aaway saaxiibkaa abibakar u hadli kari waayo qos wuu yaabayoo tan isyeelyeelaysa baleeg way dul taagan tahay nebiga nebigayna raadinaysaa wuxuu moodayaa ogaan markaasuu abibakar u yaabay wuu la hadli kari waayo maxay leedahay marka dhagaxanay sidatana waa kanoo u arkaa ayna saaxibuk markaasay tihi haddaan arki lahaa kaasaan la dheci lahaabay tii laakiin gabayaabaan ahe hadda anu waan caayayaabay tihi moxamed gabay bay tirisay la yidhaha abayna wa diinahu qalayna wa amrahu xasayna waxay leedahay ka xun waanu diidnay diintiisa waan caasinay amarkiisana yeeli mayna bay leedahay way iska noqotay markaa siirada markaan akhrisanaynay siiratu bnu isxaaq gabaygaa markaan arkay gabay kalaan sameeyey anigu oon kaga soo hor markii dambena waxaan idhi ilaahayow adduunkii isku hadal maanaa noqone ilaahw aakhara isku meel hana geynin mukaraman wa diinahu akhadnaa wa amrahu qabilnaa eeg waa isla kelmadaheegii iyadu ay samaysatay kuwa cagsi u ah ayaan anigu isticmaalay mukaraman la sharfiyaha adacnaa waanu adeecnay wa diinahu akhadnaa diintiisii waanu qaadanay wa amrahu qabilnaa amarkiisiina waanu aqbalnay waxaan doonayaa markaa markay gabadhii noqotay ayuu abibakar nebiga la hadlo wuxuu yidhi say isku yeelyeelaysay ma arkaysay buu yidhi way ku dul taagnaydeen nebigaa ku yidhi sala allahu alayhi wasalam sida ibnu isxaaq uu warinayo ilaahay baa iga indha tiray ilan indhahani halkuu ilaahay u ogolaadun bay arkaaneen caagada miyaadan arag hadda mobeelad sidatidood raadinaysay mobeelaad gacanta ku haysatid ood haddana raadinaysid indhahan hadduuna ilaahay u fasixin kan inay arkaan dee waad raadini uun kaasunbaad raadini haddaba waxaynu doonaynaa nicma jazaau lmutaqiina aljanna daaru lamaani wlmuna wlminna nicmad wanaagsana jazaau lmutaqiin mutaqiinta abaalkoogu wanaagsana aljannatu jannada ayaanu ammaanaynaaye daaru lamaani ididiilada oo dhan meesheedii iyo daarteedii wey walmuna waxaa la ididiilanayo oo dhan hoygeegii wey walminna iyo gallad oo dhan walayse wa casaa cala alasaxi layse iyo casaana iyagana khilaaf baa ka jira waxa ay yihiin kolka waxaa la ogaaday layse iyo casaa inay ficil maadi yihiin qowlka asaxa ah waayo ta'dii baa lagu arkay iyagana taa facalta ta'da la yidhaahdo iyo taa u waa lagu arkay taa facalta haddaynu soo qaadanno lastu alaykum biwakiil buu ilaahay aayad qur'aana ku yidhi lastu alaykum biwakiil wakiil idinkama ihi haddaba lastu tadaa taa facalta baa loo yaqaanaa ficil maadi un bay gashaa casaadana fahal casaytum in tawallaytum buu ilaahay yidhi hal casaytum fahal casaytum walayse waa casaa cala alasax halkaa waxaynu kaga baxnay ficilka maadi iyo calaamooyinkiisa gaarka ah ficilka maadi taau taaniif buu sheekhu inoo sheegay innagu taa facaltaba baan kusii dari jirnay taau taaniif iyo taa facalta waxaa kaluu inoo sheegay afar qodob oo laysku haysto oo ma ficil maadiba mise ma aha layskugu haysto waa nicmo iyo bi'sa iyo layse iyo casaa afartaana ficilnimadooda waa laysku haystaa qowlka qawiga ah waa ficil maadi afartaasi bal mudaarica iyo calaamadiisa iyo wax laysku haystaa hadduu jiro bal isna aynu eegno insha allah wa mudaaricun mudaaric weeyi ka kalena wa yucrafu mudaarica waxaa lagu garanayaa bidukhuuli lam ereyga lam'a gelidiisa calayhi dushiisa uu galo sida lam yaqum isma taagin oo kale lam yaqum isma taagin oo kale wa mudaaricun mudaaric weeyi wa yucrafu waxaa lagu garanayaa mudaarica bidukhuuli lam lam gelideeda calayhi dushiisa ay gasho sida lam yaqum isma taagin oo kale ereyga wax jasminaya calaamadda ficilka mudaaric waa lam lamtaasi mudaaricuunbay gashaa ismiga ma gashoo lam muxamed ma odhan kartid maadiga ma gashoo lam jalase ma odhan kartid amarka ma gashoo lam ijlis ma odhan kartid xarafka ma gasho lamtaasi mudaaricumay gaaru tahay lam yaqum haddaba mudaarica culima wax laysku haysto oo sheekhu uu gaar inoogu soo saaray ma jiro wuxuu doonayaa ficilka mudaaric waxa lagama maarmaana afar xaraf mid ahaan in lagu bilaabo afarta xaraf laguma wado bilaabi karo afar xaraf mid ahaan ayaa lagu bilaabayaa walaabudda waxa lagama maarmaana fii awalihi mudaarica awalkiisa waxa loogama maarmaana min ixda zawaa'idi ziyaadooyinka mid ka mida alarbaci ee afarta ah afarta xaraf ee zaa'idka ah mid ka mida ayaa lagama maarmaan noqonaya wahiya afartaasina alhamzatu waa hamsihii wannuunu iyo nuunkii walyaa'u iyo ya'dii wataa'u iyo ta'dii yajmacuhaa waxa jamcinaya oo ururinaya qawluka hadalkaaga na'aytu a waan fogaaday sharkii baan ka fogaaday na'aytu waan fogaaday oo sharkii baan ka fogaaday ficilka mudaaric waxa lagama maarmaana afartaa xaraf mid ahaan in laga helo nuun baa lagu bilaabanaya oo maxaad odhan najlisu haddana hamsaad ku bilaaban oo maxaad odhan ajlisu haddana yabaad ku bilaaban oo maxaad odhan yejlisu haddana ta'baad ku bilaaban oo maxaad odhan tajlisu shan iyo toban macno oo xuruuftaasi ay leeyihiinna xaggeennii horaan ku soo dhigannay na'aytu halku sheekhu kaga jamciyey ee maxaa lagu jamcin jiray anaytuna waa lagu jamciyaayoo hamsaha la horraysiiyo anaytu anaytuda ayaa ka fiicanoo waxay uga fiican tahay macnaha ayaa tadciif noqda macnaha tadciif noqda oo mid kastaba ka ka horreeya oo laba lagu dhuftay ayuu macnihiisu noqonayaa mudaarica hadaba sidaynu ognahay ficilku afar dar buu ka iman jiray sidaan kitaabkeenni hore kusoo marnay inuu ficilku ulaai yahay markuu maadi yahay saddex xaraf iyo inuu ficilku rubaaci yahay afar xaraf iyo inuu ficilku khumaasi yahay shan xaraf iyo inuu ficilku sudaasi yahay lix xaraf ma jiro ficil toddoba xarafa ma jiro ficil laba xarafa ama hal xarafihiina saddex xaraf baa ficilka ugu yar sida kharaja lix xarafna ficilka wuu ugu badan yahay sida istakfara ficilkiiso intaa uma qaybsamin haddaba marka la mudaaricaynayo kii afarta xaraf ahaa ee rubaaciga ahaa isagoon majhuul ahayn afarta xaraf ee anaytu marka lagu mudaaricaynayo mid kaste waa la godayaa rubaaciga oo dhan waa in la godaa hadda iminka maalan zalzala maxaan ku mudaariceeyaa zalzala wuu gilgilay haddaan ya ku mudaaricaynaya yada waan godaya maxaan odhanayaa yuzalzilu wuu gilgilaya ilan maadigaa zalzilo afar xarafa wax kastoo afar xaraf oo maadiya marka mudaaric laga dhigayo xarafka koobaad waa inuu godnaadaa zalzala maxaan idhaahdaa yuzalzilu bal haddana ta ku mudaaricee tuzalzilu haddana nuun ku mudaaricee nuzalzilu haddana hamse ku mudaaricee uzalzilu qaatala waa imise xaraf wuu dagaalamay imise xaraf afar xaraf marka aan mudaaricaynayo inaan godo xarafka koobaad ayaa lagama maarmaana maxaan odhanayaa qaatala uqaatilu ama nuqaatilu ama yuqaatilu ama tuqaatilu haddaan callama mudaaricaynayo maxaan odhan allama waa afar xaraf ilan shadkaa la tirinayaaye callama maxaan odhanayaa callama yucallimu ucallimu nucallimu tucallimu baan odhanayaa rubaaciga kii afarta ahaa in la godo ayaa waajiba baynu nidhi maxaa soo hadhay rubaacigii markii godaalkii u waajibay saddexda soo hadhay hadduu saddex xaraf yahay sida kharaja nasara daraba fataxa oo kale ama uu shan xaraf yahay sida indalaqa ictadala oo kale ama uu li xaraf yahay sida istakhraja iyo ixranjamo oo kale waxaa la og yahay saddexdaa qayboodee kale in la fadxiyo ayaa waajiba luqooyinka qaarna kasray banneeyaan fatxa hamiciisa oo halla kasriyo waana la fadxin karaa waana la kasrin karaa bay leeyihin qaar kamida wayudamu waa la damin awaluhu mudaarica bilowgiisa ama awalkiisa hadda majhuulnimona ma aha wayudamu waa la damin awaluhu mudaarica awalkiisa in kaana hadduu yahay maadiihi maadigiisu calaa arbacati axrufin afar xaraf mid ku dul sugan kadaxraja wuu rogrogay oo kaleba weeyi yudaxriju wuu rogrogayaa baynu odhan ilan afar xaraf bay ahayde akrama wuu maamuusay oo kaleba weeyi yukrimu baynu odhan wuu maamuusayaa farraja wuu ka faydfayday baynu odhan yufarriju wuu ka faydfaydayaa qaatala wuu dagaalamay yuqaatilu wixii afar xaraf ahaa saasaa lagu keeni sheekhu imise tusaaluu keenay imise tusaaluu keenay afar tusaaluu keenay baan filayaa soo afar tusaale ma keenin labiyo labaatan wasan buu ahaa rubaacigu xagga sarfiga marka la joogo labiyo labaatan wasan baa loo yaqaanaa labiyo labaatanka wasan siddeed iyo tobanna waa shaad oo samaaci baa la yidhaahdaa afarna waa qiyaasi afartii qiyaasiga ahayd buu kolkaa inoo keenay dee siddeed iyo tobanka uu ka aamusay siddeed iyo tobankaasi waa samaaci oo sarfi baynu ku arki doonaa insha allah daxraja yudaxriju akrama yukrimu faraja yufarriju qatala yuqaatilu wa yuftaxu waa la fadxin fii maa siwaa daalika kaa wixii ka soo hadhay waa la fadxin hadduu saddex xaraf yahay ama shan xaraf yahay ama lix xaraf yahay nasara wuu u hiiliyey yansuru wuu u hiilinayaa indalaqa wuu tegey yandaliqu wuu tegayaa istakhraja wuu la soo baxay yastakhriju wuu la soo baxaya halkaa mudaaricii baan kaga baxnay amarkii ayaa inoo dhiman iyo calaamad waxa uu leeyahay wa amrun amar weeyaan ficilka qaybta saddexaad amar ayuu noqonayaa wa yucrafu waxaa lagu garani amarka bidalaalatihi tusinta cala dalabi dalab uu ku tusayo waa inuu dalab ku tusaa horta wax la dalbayo waa inuu ku tusaa waa kow wa qabuulihi iyo aqbalidiisa yaa almukhaadabati mukhaadabada iyo inanta lala hadlayo yadiisa u aqbal amarka calaamadiisu waa murakaboo laba qodob oo laysku geeyey baa amarka calaamadu ah kow waa inuu dalabi tuso laba waa inuu yaau mu'anasati lmukhaadaba aqbalo labadaa astaamood haddaan helno unbu shaygu amar inoo noqonaya labadaa astaamood waa inuu dalabi tuso ya'dana aqbalo haddaba hadduu dalabi tuso uu ya'da aqbali waayo ismi buu iska noqonaya sida sahin oo kale ama sah oo kale sah waa aamus oo aamus iyadoo ah oo ficlu amar la moodo ayay ismi tahay oo tanwiin baaba gashay dee tanwiinu tankiir loohan jiray sahin ayaad isku arkaysaa waayo ninka marka la amrayo sah wey gabadhuna waa sah-uun gabadhii baa yadii aqbali weyday dalab way tusayaa laakiin bilaa ya buu noqday ismu ficil amar buu noqonayaa hadduu dalabi tuso oo sida amarka loo macneeyo laakiin yada uu aqbali waayo haddii uu yada aqbalo ka warrama oo dalabkii uu ka maqnaado ficil mudaaric buu iska noqonayaa sida taquuliina qowla zaahidiin oo kale taquuliina qowla zaahidiin wa tacmaliina camala almunaafiqiin wa amrun amar weeyaan wa yucrafu waxaa lagu garanayaa bidalaalatihi tusinta ayaa lagu garan cala dalabi dalab uu ku tusiyo wa qabuulihi iyo aqbalka ayaa lagu garan yaa almukhaadabati ta lala hadlayo ya uu aqbalayo sida quumii istaag oo kale ama wadribii garaac oo kale labadaasiba waa amar quumi hadda waa amar waayo taagni baa layga codsanayaa yadiina wayba ku jirtaa idribii waa amar waayo garaac baa layga codsanayaa yadiina way ku jirtaa haddaba bal waxaad ka warrantiin laa tadribii haddaan idhaa ka warrama laa tadribii ha garaacin weeyaan ma amar ba laa tadribii war culima amar maaha laa tadribii amar maaha waayo dee waa nahyi waa inaad ogaataa laa tadrib iminka ereyga dalabka keenaya waa laada e ficilka siiqadiisa ma aha idribii ficilka siiqadiisaa keenaysay ee garaac waa amar ha garaacin waa nahyi haddaba laa tadribi amar maaha waa nahyi laa tadribi ha garaaci waa mudaaric bay noqonaysaa iyadu amarka wax laysku hayaa miyuu jiraa waa nacam ereyo laysku hayo ayaa jira oo inay amar yihiin iyo inayna amar ahayn laysku qabtay wa minhu waxaa ka amarkii haati kelmadda haati ah ayaa ka mid a haati waa keen wa tacaala iyo kelmadda tacaala ah kaygu laamku iga kasriyey halkaa tacaali buu yidhi tacaali waa khalad laamkaa in la kasriyo ma aha wa tacaala weeyi kelmadda tacaala ah labadaa erey ayaa amara culimo eeg haati waa keen waa amar waxaa lagu garanayaa dalabkiina way itusaysaa ya'diina wuu aqbalaya oo inanta haati baad ku odhan tacaala hadda ma arkaysaa kaalay weeyaanoo dalabkii wuu itusayaayo waa kaalay yadiina wuu aqbalaya oo gabadha maxaa laodhanaya tacaalay baa laodhanaya tacaalay ninku waa tacaala labada nin waa tacaalayaa labada dumarkii waa tacaalayaa ragga badani waa tacaalow gabadha quri waa tacaalay waxaa jira amarkaylin lix baynu ka keeni jirnaye waxaa jira weli tacaalo laamka ah oo la kasriyaa ma jirto haddii lixda siiqo ee amarku uu ku yimaadba la eego tacaalo laamkeegu kasre ma qaadan karo sidaa darteed kitaabkeennanina uu khalday waxaana uga horreeyey nin gabayaa ah oo caan ahaa oo yurub inta lagu xidhay sayfudawle ay ilmaadeen ahaayeen waa ninkii la odhan jiray abufiraas alxamadaani gabay uu tiriyey isagoo jeelka yurub ku jira ayuu shimbir yaroo xamaama ayaa isku soo dultaagay geed jeelka ku yaallay shimbirkii yaraaba halkii ka dulciyey markaasuu shimbirkii gabay u tiriyey oo wuxuu yidhi xamaamkaasuu la hadlayuu gabayga ugu tirinayey markaasuu lahaa waxa i haysta adiga kuma haysto adduunkuula haddana eegoo qiimeeyo wuxuu yidhi adduunyadu waa yaab ka xortiiguu ooyayaa buu yidhi waa shimbirkaas ka jeelka ku jiraana wuu faraxsan yahay buu yidhi waa aniga wuu isla hadlay markaasuu xamaamkii la hadlayo wuxuu yidhi tacaaliu qaasimki e, lhumuuma tacaalii tacaalii laamku ayuu kasriyey waa lagu qabsaday ninkaa gabayaaga ah waa lagu qabsaday hada luqadda ayaad gashay baa la see tacaalii u leedahay maxaa looga baahanyay inuu maxay yidhaahdo halkuu tacaalii ka leeyay tacaalay inuu ka yidhah tacaalay ila waa dhadige ya'dii inaad ku darto tacaalay tacaalay ya'diina wuu qaadanaya markaa wa minhu waxaa ka mida haati iyo wa tacaala calal asaxi qowlka asaxa ah oo dalabna wuu itusayaa ya'diina wuu aqbalayaa saasaa loo deliishaday haddaba culimo ismiga calaamadihiisa waan sheegnay ficilka calaamadihiisana waan sheegnay xarafkiibaa ii dhiman calaamadiisii xarafka calaamadiisu talo waa maxay xarafka calaamadiisu waa calaamad la'aan xarafka markaad doonayso in waxani xaraf yahay iyo in kale inaad kale ogaato waa inaad calaamadihii ismiga ka baadhood ka weydo aad ku daydo haddana aqbali waayo haddana calaamadaha ficilka aad ka baadhood ka weydo hadana aad ku daydo aqbali waayo markaa muxuu noqonaya haddii calaamadihii ismigana aad ka weydo uu qaadanna waayo calaamadihii ficilkana aad ka weydo uu haddana qaadan waayo muxuu noqonaya muxuu noqonayaa markaa xaraf buu noqonaya kolka ardaydu xarafka way dhibsadaanoo war maxaa xarafka calaamad loogu samayn waayey bay isidhaahdeen calaamad lagu garto waxba ha dhibsanina waxa wanaagsan baa la yidhahdaa ardaygu inuu u arko sidii alifba'duba ay ahayd jiimkii iyo kha'dii iyo xa'da maxaa jiimka lagu garan jiray dhibic hoose halkii ismigo kale ayuu inoogu jiraa calaamado gaaraan ku garannay maxaa kha'dana lagu garan jiray dhibic sare halkii ficilkoo kale inoo dhig xa'da haddaba maxaa lagu garan jiray inuu xarafkani xa yahay maxaa lagu garanayaa dhibic lahaan se umaaha haddaba xarafku halkii xaad ayuu inoogu jiraayo inuu xaraf yahay waxaa lagu garanayaa waa maxay waa calaamad la'aan xarafkuna saddex buu u qaybsamaa mid waxaa la yidhaha mukhtasun bilismi oo asmaada oo qura unbuu raacaa midna waxaa la yidhaha mukhtasun bilficli oo afcaashaoo qura unbuu raacaa midna waxa la yidhahdaa mushtaragoo labadaba wuu ka dhexeeyaa walxarfu xarafkii ka weeyaan laa yasluxu uuna u suubanaynin macahu miciisa daliilul ismi ismiga daliilkiisu walaa daliilulficli iyo ficilka daliilkiisu toona daliilkani waa calaamadihii calaamadaha ismiga iyo calaamadaha ficilkaba waxa laga waayey ayaa xaraf noqonaya buu yidhi walxarfu xarafkii maaka weeyi laa yasluxu uuna u suubanaynin macahu miciisa daliilulismi ismiga wixii calaamadda iyo daliilka u ahaa walaa daliilulficli iyo ficilka wixii daliilka iyo calaamadda u ahaa ka hal oo kale weey hal waxay tusaale u tahay mushtaraga ismiga way gashaayoo ilaahay baa qur'aanka ku yidhi fahal antum shaakiruun damiir bay ku jirtaa hal antum shaakiruun ficilkana way gashaayoo aayad kale ayuu ilaahay ku yidhi hal ataa cala alinsaan xiinun min adahri lam yakun shayan madkuura hal ataa ficil bay gelaysaa ismina way gelaysaa fiida waynagii nidhi saddex macnoay af carabiga ku timaadaa fiidu mar afka ayay noqotaa sida xadiidkii dee sacad ibnu mucaad fii oo af ah ayaa jirta fiidu mararka qaar ficil iyo faacil bay noqotaayo fa'duna ficlu amar bay ka socotaayo oofi weeyi ya'duna faacil bay ka socotaa yaau muanasati lmukhaadaba fii inanay oofi alwacda ballanta fiidu kolkaa waa ficil iyo faacilo oofi bay noqotaa fiidu mararka qaarna xaraf bay noqotaayo ama dhex bay faa'iidayni ama sababbayba faa'iidayniba oo de waa markaan iminka inagu aynu u jeedno xaraf ay tahay haddaba fiidu ismi uunbay u gaar tahay waa ka mamnuuc inay ficil gasho waa ka mamnuuc inay xaraf gasho kelmadda lam ana xagga horaan ku soo barannayoo iyaduna yay ku khaas lamtu ficilunbay iyaduna ku khaas ahayd hal waa mushtarag fiina ismigay ku gaar tahay lamna ficilka ayay ku gaar tahay walxarfu xarafkii maaka weeyaan laa yasluxu uuna suubanaynin macahu miciisa ismi ismiga ka calaamadda u ah walaa daliilulficli iyo ka ficilka calaamada u ah toona ka hal oo kaleba weeyi wa fii oo kaleba weeyi wa lam oo kaleba weeyi insha allahu تعالى cashirkeenni maanta halka ayuu inoogu joogi doonaa su'aalihiina halkaas ayay maanta inoogu joogayaan waayo waxaan ugu talagallay shanta inayna macal su'aalaha inagu dhaafin kolka haddii ilaha yidhahdo su'aalihii maanta way inoo joogayaan wa shukran